aswaatul khayr waxay idiin soo gudbinaysaa nashiidadan abuubakar bakhdaadi gaalaaduu biireeyey abuubakar bakhdaadi gaalaaduu biireeyey baqdin buu ku beeray boqorow u gargaaro boqoroo u gargaaro seeftiisa birqayso shiicaaduu bisleeyey seeftiisa birqayso shiicaadu bisleeyey baabuurtoodii gubay boqorow uu gargaaro boqorow uu gargaaro baqdaad iyo sayna tikriid iyo barqa baqdaad iyo sayna tikriid iyo barqa banqaas iyo shabwa barbaartii baqdaadi rayadood ka baabaani rayadood ka baabaani